alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى allahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed alqiyaas tacriifuh alqiyaasu fi lugati altaqdiir wataswiya qiyaas luqada gudaheeda wuxuu ku yahay altaqdiiru qadaraadda wax la qadaro oo la qiyaaso wataswiyatu iyo simista wax la simo oo laba shay oo kale la simo taquulu waxaad odhanaysaa qistu thawba bidiraaci qistu waxaan ku qiyaasay bimacnaa ku qadaray athawba marada bidiraaci dhudhunkaan ku qiyaasay idaa qadartahu bihi waa markaad ku qadarto wa fulaanun yuqaasu bifulaan hebel waxaa lala simaa yacni hebel ay yaswaa bihi waa la simaa yusaawaa iyo yaswaa sawiya yaswaa waa luqo qaliilo ah sida qaamuuskuba qoraayo marka yaswa bihi waa la sinmaa yusawaa haddii la dabdiyana waa lala simaa waa waadix wa fi lisilaaxi sida heshiiska lagu yahayna huwa qiyaasku ilxaaqu farcin biaslin in farc la haleeshiiyaa la yidhahdaa biaslin asal la haleeshiiyo fii xukmin xukum laga haleeshiiyo lijaamicin baynahumaa wax kulminaayo labadooda isu keenaaya lagu haleeshiiyo ka ilxaaqi lurzi sida bariiska in la haleeshiiyo weeye bilburi ee burka la haleeshiiyo fii taxriimi riba yacnii sarreenka la haleeshiiyo ribadu inay xaaraan tahay lagu haleeshiiyo lijaamicin wax kulminayana lagu haleeshiiyo walkaylu cinda alxanaabila waxaa kulminayaana waa kaylka xanaabilada agtooda waliqtiyaatu walidikhaaru cinda almaalikiya iyo in la quuto lana kaydsado maalikiyada agtooda yani markaa ayuu jaamicu yahay walikhtiyaatu yani jaamicu waa iqtiyaadka waa quudka la quudanaayo oo shaygii cunto laga dhiganayo iyo walidikhaaru in la kaydsanayo labadoo wada socda ayay ka dhigayaan cilada cinda almaalikiyati maalikiyada agtooda wاطucmu cinda ashaaficiya waa cuntannimo keliya ee jaamica kulminayaana shaaficiyada agtooda baabkani wuxuu ku saabsan yahay alqiyaas markay ka warramayaan culammadu adilada ay ka warramayaan adilada waxaa loo qaybiyaa adilo lagu ijmaacsan yahay oo laysku waafaqsan yahay iyo adilo laysku khilaafsan yahay adilada lagu ijmaacsan yahay waa alkitaabu wasunnatu waاlijmaacu iyo istisxaabu alcadam اlasli istisxaabka nooc ka mid ah oo istisxaab alcadam alasli ah afarta waa laysku waafaqsan yahay bacdi adilada la ysku khilaafsan yahay baa jira waxaa ka mida qowl saxaabi saxaabiga qowlkiisa ka mida waxaa ka mida alqiyaas ayaa ka mida iyo ashyaa kale marka qiyaasku wuxuu ka mid yahay adilada laysku khilaafsan yahay ayuu ka mid yahay inkastoo culammada qaarkood ay xikaayoodaan khilaafku inuu xaadis yahay oo soo darriyey laakiin waagii hore ijmaacay ahayd ay saas yadaa tilmaamaan laakiin sida mashhuurka calaa kulli xaal waa in khilaaf ku jiro qiyaasku waxa uu leeyahay macno luqawi ah iyo macno isilaaxi ah macnaha luqawigii waxa weeye alqiyaasu altaqdiir waa qadaraad wax la qadaro ama waa simis wax la simo macnahaasi waa macnaha luqawiga ah macnaha luqawigii iyo ka isilaaxigaana farqa udhexeeya waxaan u jeedaa macnaha luqawiga iyo macnaha isilaaxigaana yani macnaa ka dhexeeya oo macnaha isilaaxigii waxa weeye waa ilxaaqu farcin biaslin fii xukmin lijaamicin baynahumaa tacriifka isilaaxi ahaan qiyaas lagu tacriifinayaa waa saas farac ayaa asal la haleeshiinayaa oo xukunka laga haleeshiinaya wax kulminaaya oo labada ka dhaxeeya daraaddeed baana lagu haleeshiinaya tusaalihiisu wuxuu ahaaday waa in beriiska la haleeshiyo burka waxaa jira ribada riba alfadli xadiidkii cubaado wuxuu ku soo arooray lix shay lixda shay laba waa dahab iyo fido afarta kalena waa waxyaalo ama cuntanimaha loo cuno ama cuntada ha lagu daree waxa la cuno ama ku jirta amaba la cuno marka culammadu waxay tilmaamaan jamaahiiru ahlicilmi cillada ribada ee riba alfadli inaynay ku gaar ahayn lixdaas ee ay ka waasacsan tahay waana sida uu macnuhuna keensanayo adilada qaarkoodna ay ku tusinayso laga fahmayo qolada daahiriyada la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen maya ribadu riba alfadli waxay ku gaar tahay ayay qolada daahiriyadu yidhaahdeen lixdaa xadiisku sheegay shay toddobaadoo la haleeshiin karaa ma jiro hadday jiri lahayd wax markaa kale oo lagu daraayo nebigaa sheegi lahaa sala allahu aley wasalam mar haddaan u sheegin inagu cindigeen waxba kagama dari karo wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum wasakata can ashyaa raxmatan bikum hayra nisyaanin falaa tabxasu canha marka waxay leeyihiin wixii ka soo hadhay waa caf shay kaloo la ilxaaqin karaa ma jiro daahiriyadu qiyaaska waa diidayaan waxay leeyihiin ashyaada waxaa loo celinaya kitaab iyo sunne ayaa loo celinaya marka qiyaas laynooma sheegin weliba tashdiidu nakiirna waa ku sameeyeen khaasatan ibnu xasmi aad buu ugu sameeyey culammada jamaahirtu waxay qabaan ribada riba alfadli inaynay ku gaar ahayn lixdaa mansuuska ee xadiisku sheegay ee ay ka waasaxsan tahay saas yada abaa jamaahiiru ahlicilmi oo ala'immaة اlarbaca ay ka mid yihiin ay ku tageen haddaba waxay isku khilaafeen cillada ribadu maxay tahay xoogaa ikhtilaafkaa ah. qola daahiradu waa cuskadeenoo waxay dhahen hadday xaq tahay maxaa la isugu khilaafa qole waxay leeyihin cilladu waa sidan qole waxay leeyihin maahe waa sidan qole waxay leeyihin maahe waa sidan ya walow kaana min cindi hayr اllahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira marka inayna sax ahayn bay ku tusinaysaa bay yidhahdeen ikhtilaafka la ysku khilaafay oo qaarba meel ku dhufteen waa yahay haddaba mas'alada ku saabsan ee niqaashka hadalkoodu haynoo dambeeyo ee bal misaalka ka misaal ahaan hadda aan u qaadanno misaal lama niqaasho baa la yidhi hadda ka misaal ahaan waxaad u ogaataa marka qiyaas laga hadlaayo waxaa loo tusaaleeyey yani burkii baa la haleeshiinayaa yani shay aan la sheegin oo burkuna wuxuu noqonayaa mulxaqun bihi ursiguna wuxuu noqonayaa mulxaq waxaa laga haleeshiinayaa ribadu inay xaaraan tahay oo marka lagu iibinaayo beriis beriis lagu iibinaayo waa inay noqotaa mislan bimislin yadan biyad labadii shardi waa inay meesha taallaa haddii kale waxay noqonaysaa ribo sida burka marka bur lagu iibinaayo mislan bimislin yadan biyad ay waajib ahayd haddaba jaamica lagu gudbiyey ee ka dhaxeeya muxuu yahay yani burka iyo urziga bariiska iyo burka maxaa ka dhexeeya culammada xanaabiladu waxay qabaan jaamicu waa alkayl waa inay makiil yihiin oo burkuna waa makiil urziguna waa makiil markaa shay kasta oo la kaylo bimacnaa la galaameeyo yani waa la haleeshiinaya walow lam yakun maطcuuma calىa ra'yi اlxanaabila wax la cunaba hadduu doono yaanu ahaan cilladu waa kayl bay yidhahdeen maalikiyadu waxay yidhaahdeen cilladu waa in la quuto oo quud laga dhigto oo wax la cuna uu yahay maca daalik haddana la kaydsado labadaa shay oo israacay baa majmuucoodu cillo isku yahay marka shay kasta oo la quuto haddana kayd aqbali kara ashyaada kaydka aan aqbali karin ee markiiba qaayisaya ya quud haba noqdee eh. waxaa ka maqan iddikhaarkii kayd baanu aqbalay marka idan ma gelaysa bay leeyihin cinda almaaliki iyo ribadii yani tafaadul iyo tasaawi marka iyada la isku iibinayo kii la jinsiga ahaa waa loo iibin karaa waa loo iibin karaa amaahina waa geli karta waayo dee waxa la waayey iddikhaarkii baa la waayey cinda shaaficiya waxay leeyihiin cilladu waa cuntanimada waa tucmiga oo shay kastoo matcuuma ah, marka jinsigiisa lagu iibinayo waa inuu noqdaa mislan bimislin yo dembiyeed shay kastoo matcuuma ah, marka shay kaleoo matcuuma ah, oo aan la jinsi ahayn lagu iibinayana waa inuu noqdaa iyo dembiyad wahaakada saasay leeyihin misaal lama niqaasho waa tusaale hadda waxaad ogaataa un inuu tusaale yahay washa'nu laa yuctaradu almihaalu id qad kafa alfardu walixtimaalu marka tacriifku wuxuu yahay ilxaaqu farcin farac baa la haleeshiinaya kolley ashyadan waa jilcinayaan mashaayikhdu oo farci maxaa la yidhahdaa asal maxaa la yidhahdaa xukunka yani arkaanta qiyaaskee afarta ah baabkan hadda inoogu xiga baab ka dambeeyay ku sheegayaan mid walbana fasirayaan marka arkaanta qiyaasku uu leeyahay afartii waxay ka dhigan tahay arkaanta tashbiih oo kale shabahdaa tashbiih wuxuu leeyahay arkaan waa mushabah iyo mushabahu bihi adaatu tashbiih iyo wajhu shabah tashbiih marka wax lagu shabahayo afar rukni baa shaygaasi leeyihi tashbiihay waa mushabbah la shabahe waa la shabahe iyo lagu shabahe mid la leeyahay waa u eg yahay iyo mid la leeyahay waa loo eg yahay hadda ma aragta iyo weji uu uga eg yahay iyo wixii isku xidhaayey bimacnaa isu ekaanshaha adaadkii lagu cabiraayey oo jaamica ka dhigan waa arkaan arbac ayay carabi ahaan tashbiiha u sugnaaday afarta afartoodii baa qiyaaska u sugnaaday saas aawoodee qiyaaska waxaaba lagu magacaaba qiyaas tamhiil waa qiyaaskii shabahaadda tashbiih oo kale u ka dhigan yahy tashbiih oo kale ayuu ka dhigan oo markaad leedahay shaygaa xukunka waxaan ka haleeshinayaa shaygaa kale macnaheedu wuxuu yahay shaygani wuxuu shabahaa shaygaa kale wejigaasuu ka shabahaa ya xukunkana waa kala mid saasoo kale ay ka dhiganta ihbaat lqiyaasi calaa munkiriih qiyaaska sugista la sugaayo calaa munkiriihi kuwa diidaaya qiyaaska lagu sugaayo ayaa halkana lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya atacabudu bilqiyaasi jaa'izun caqlan qiyaaska in lagu camal falaa diin ahaan waa bannaantahay caqli ahaan bay bannaantahy oo caqliga ku bannaantay way ku bannaan tahay yani caqliga wa waaqicun waana dhacday sharcan sharciga gudihiisana waa ku dhacday cinda aljumhuuri culammada badankooda agtooda wa minhum ala'immaة alarbacatu raximahum اllah waxaana ka mida jumhuurka sidaa ku tegey imaamiyaalka afarta abaa ka mid ah ee madaahibta afartii ay u abtirsato wastadalluu liisbaatihi biadilatin kasiira waxay u deliishadeen sugista la sugaayo qiyaaska deliilo badan minha qowluhu sal allahu alayh wasalam waxaa ka mida adilada deliilka koowaad hadalku allah uu yidhi faactabiruu yaa uli labsaar cibro qaata oo ku waano qaata waxaa ku dhacay qoladaas yuhuudda ah yaa ulil absaar kuwii indhaha u saaxiibka ahayow ku cibro qaata walictibaaru cibro qaadashadu min alcubuuri yacnii gudubka ayay ka timi wa huwa alintiqaalu waa in laga guuro min shayin shay laga guuro ilaa aakhara mid kale loo guuro shay baa laga guurayaa shay kalena loo guuray macnuu wuxuu u dhacayaa nimankaa yuhuudda ah ee aayaddaasi ay ku soo degtay yani waxay la yimaadeen yani ballankii markaa inay buriyeen iyagoo kufrigii ku sugan baa cahdigii nebiga ay la galeen sala allahu aleyh wasalam bay haddana buriyeen markaasaa caaqibadii waxay noqotay in markaa guryahoodii laga saaro oo yani markaa dhibaata ay ku dhacdo musiiba ay ku dhacdo cuquubadaana waxaa keensaday yani mukhaalafada ay la yimaadeen oo rasuulka sala allahu alayh wasalam ballankii ay ku buriyeen marka macnuhu wuxuu u dhacayaa yani nafyihiinna yani nafaha u qiyaasa bimacnaa ku cibro qaato haddaa cisyaan la timaadaan sida qoladaaba cuquuba ugu dhacday ayaa idinkana cuquuba idinku dhacaysaabaa macnuhu dhacaya macnuhu saasuu dhacaya marka walictibaaru ictibaarku min alcubuur cubuurkaa laga keenay cubuurkuna waa gudubka aw caabiri sabiil wa huwa alintiqaalu waa in laga guuro min shayin shay baa laga guuray ilaa aakhara mid kalea loo guuray fii intiqaalu bilxukmi min alasli ila alfarci qiyaaskana fii intiqaalun waxaa ku sugan guuris bilxukmi xukunka la guuriyo min alasli asalkaa laga soo guurinayaa ila alfarci farca ayaa loo guurinaya fayakuunu ma'muuran bihi wuxuu noqonayaa mid la ys amray ictibaarkii maadaama layna amray waxay noqonaysaa oo ka dhalanaysaa in qiyaaskii layna amray aayaddaa waa la deliishaday taswiibu nabiyi sal allahu aleyh wasalam deliilka labaad ee la deliishaday waa nebigu sal allahu aleyh wasalam inuu sawaab ku xukumay oo bimacnaa sawaab gareeyey oo ku tilmaamay inay saxan tahay limucaadin mucaad radia allaahu canhu xiina qaala goortuu yidhi innahu yejtahidu inuu ijtihaadayo goortuu sheegay xaysu laa kitaaba walaa sunnah markaan kitaab iyo sunna toonna mas'alada aanu ku sugnayn fa ina alijtihaada ijtihaadku xaysu laa nasa markaan nas ku sugnayn yakuunu bililxaaqi bilmansuus wuxuu noqonayaa oo ku xasilayaa in la haleeshiyo kii la nasgareeyey saasuu noqonaya xadiiskani waa xadiiskii mucaad oo bima taxkumu ya mucaad qaala bikitaab illah qaala fain lam tajid qaala fabisunnati rasuuli اllahi salى اllahu aleyh wasalam qaala fain lam tajid qaala ajtahidu fiiha ra'yii wala aalu waa xadiiska caynkaa ku soo arooray laakiin xadiiskaas sida saxiixa ah ee culammada badankoodu ay mareen waa inuu xadiisku daciif yahay a'imo badan baana daciifiyey oo bukhaari iyo cuqayli iyo markaysagaa khayrkoodba ka mid yihiin ashaykhu alalbanina waxa uu kaga hadlayaa silsilatu axaadiis daciifa waxaanu soo naqlinayaa dhowr iyo toban muxadis oo daciifiyey ayuu soo raraya bacdu ahlicilmi oo soo dhoweeyey waa jiraan laakiin labada qowl waxaa saxiixsan qowlka odhanaayo xadiisku waa daciif oo ma sugna idan hadduu daciif noqdana xuja kuma jirto qowluhu sal allahu aleyh wasalam lilkhascamiyati daliilka saddexaad wuxuu yahay waa hadalkuu nebigu ku yidhi sal allahu aleyh wasalam gabadhii khascamiyadda ahayd ee reer khascam loo nisbeeyey xiina sa'alathu markay weydiisay can ilxaji can alwaalidayn xajka labada waalid laga xajinayo ara'ayta low kaana calaa abiiki daynun faqadaytihi akaana yanfacu waxaad ka warantaa hadduu ku sugnaan lahaa aabbaha dayn ku sugnaan lahaa faqadaytihi dabeedna aad ka guddo akaana yanfacuhu ma anfici lahaa ee wax ma tari lahaa qaalat nacam waxay tidhi haa qaala fadayn ullahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahay ayaa u xaqnimo badan in la gudo oo uga xaqnimo badan daynka makhluuqa xadiidkuna saxiixuu ku sugan fa huwa tanbiihun minhu sala allahu alayh wasalam waa baraarujin nebiga sala allahu alayh wasalam ee yani markaa ka dhacday oo nebigu u baraarujinaayo calaa qiyaasi dayni alkhalqi yani uu baraarujinaayo daynka khalqiga in looga qiyaasanayo bimacnaa daynkii ilaahay ayaa markaa looga qiyaastay daynkii khalqiga oo daynka khalqigaba in la oofiyaa oo la gudaa maadaama ay tahay mid waxa weeye saxa oo ruuxii laga guday anfacaya daynka ilaahay in la gudo ayaa u sii awlaysan oo inuu anfacayana yani uga mudan macnuu saasuu dhacaya kaasna wuxuu noqonayaa qiyaas awlawiya ama qiyaas jeli ama qiyaas awlawi yani ayuu noqonaya daliilka afraad qowluhu salى اllahu aleyh wasalam waa hadalkiisa uu nebigu yihi salى اllahu aleyh wasalam licumara cumar bnu khaaab uu ku yihi radia allahu canhu ardaa xiina sa'alahu can ilqubla markuu nebiga weydiiyey cumar sal allahu alayh wasalam nebiga sala allahu alayh wasalam uu weydiiyey cumar can ilqublati lisaa'im yacni dhunkashada yacni u weydiiyey xaalay dhunkashadu u sugnaatay ruuxa sooman yani dhunkashada markaa xaaskiisa u dhunkadaa ninkii soomana ma u bannaan tahay masaladaasuu weydiiyey ara'ayta low tamadmadta waxaad iiga warantaa haddaad luqluqato yacnii soonkii wax ma yeelaysaa mise yeeli marka wuxuu tilmaamay inayna waxba yeelayn yani saasoo kaley markaa dhunkashaduna la mid ahaatay buuri fa huwa qiyaasun lilqublati cala almadmada waa qiyaas dhunkashadii looga qiyaasanayo luqluqashada looga qiyaasanayo waayo labada mid waliba muqadimo waxay u tahay afraadda soonkii haddii biyaha la cabo oo la liqo way ku jabaysa galmadiina way ku jabaysa marka mid waliba shay hordhac waxay u tahay shay soonka buriyey mid waliba hordhac u tahay marka luqluqashadii oo muqadimatu eh, iftaar ah hadday bannaanaatay dhunkashadii oo iyaduna muqadimat liftaari waa inay bannaan tahay macnuu saasuu dhacay marka waa qiyaas daliilka shanaad qisatu rajuli ninka qisadiisii weeye alladii waladat imra'atuhu ghulaaman aswada ninkaasay dhashay ooridiisu wiil madow ay dhashay famasala lahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ugu tusaaleeyey nebigu salى اllahu عaleyh wasalam bilibili اlxumri geeli cascasaa allatii yakuunu alawraqu min awlaadiha geelaa cascaso yanii mid markaa madowbacad ahi yanii uu nirgihiisa ka mid noqonayo oo dhashiisa ka mid noqonayo wajhu listidlaali daliishadka wejigiisu min alqisati qisada laga deliishanaya ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaasa walada hada arajuli waa in nebigu sala allahu aleyh wasalam uga qiyaastay ninkaa ilmihiisa ayuu uga qiyaastay almukhaalifa lilownihi ilmahaas oo ka duwan midabkiisa biwaladi libili geela ilmihiisoo kale geela yani nirgihiisoo kale ayuu uga qiyaastay almukhaalifi lownuhu lialwaaniha yani nirgaha geela oo ama geela markaa nirgaha u dhalay ama nirigaa u dhalay oo kale ee midabkiisu uu ka duwan yahay midabka markaa geelaas taasoo kale uga qiyaasa wadakara alcillata aljaamica waxaanuu sheegay nebigu sala allahu aleyh wasalam cillada kulminaysa sababta kulminaysa labada isu keenaysa oo ka dhaxaysa taana waa sheegay wa hiya nascu alcirqi waa in hidde ama ciriq jiito yacni taa wey mawduucan ku saabsan qiyaaska culammada jamaahiirtu waxay qabaan salafan wa khalafan qiyaasku inuu sugan yahay bay qabaan adilo badan baynay u deliishadeen adiladaa waxaa ka mida aayaat qur'aaniya waxaa ka mida axaadiis nabawiya waxaa ka mida ijmaac ay yidhaahdeen selafka ayaa ku ijmaacay aayaadka qur'aanigaee loo deliishaday waxaa ka mida ah, faactabiruu yaa uli labsaar ictibaarkuna yani xukun shay baa shay kale loo gudbinayaa oo loo tallaabinaya taasina waa nooc qiyaasa shay xukunkiibaa shay kale loo tallaabinaya wax ka dhaxeeya daraaddeed baana loogu tallaabinaya taasina qiyaaskii weeyi waa qiyaas marka amrun bilqiyaas bay aayaddan ka deliishadeen waxay kaloo ka deliishadeen qawluhu tacaalى ina allaha ya'muru biاlcadli wاlإxsaan oo waxay yidhaahdeen qiyaasku waa cadli waayo cadligu waa maxay waa ataswiya bayna almutamaasilayn cadaaladdu labada shay ee siman in la simaa la yidhahdaa sinaansho wax walba la simo cadaalad lama yidhaahdo saas aawadeed shicaarada dadka qaarkood ay ku baaqaan oo ah sinaan in cid walba la simaa shareecadu ma amrin ee ciddii sharcigu simay in la simo ayaa shareecadu amartay laakiin cid aan sharcigu simin sida gaalkii iyo muuminkii sida labkii iyo dhadigii sida muuminkii iyo faasiqii sida xalaashii iyo xaaraantii yacni sida khaaliqii iyo makhluuqii dee in la simaa ma bannaana sida caalimkii iyo jaahilkii bale markaa adillo waxaa loo hayaa ashyaa badan oo ilaahay uu sheegay inayna sinayn markaa taswii caam ah oo wax walba la simaayo dee shareecada kuma sugnaan qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun walaysa adakaru kalunhaa afaman kaana mu'mina kaman kaana faasiqa laa yastawuun afanajcalu muslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun yani adilo badan baa soo aroortay ashyaa badan oo la tilmaamaayo inayna sinayn marka cadliga shareecadu amraysaa waa ataswiyatu altaswiyatu bayna almutamaasilayn laba shay oo siman sharcan in la simo taasuu marka amraysa marka qiyaasku wuxuu soo gelayaa taswiyada shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu idhi waalqiyaasu asaxiixu min alcadli fainahu taswiyatun bayna almutamaasilayni wa tafriiqun bayna almukhtalifayn qiyaaska saxiixi wuxuu ka mid yahay cadliguu ka mid yahay cadligana waa taa uu ilaahay yidhi ina allaha ya'muru biاlcadli wاlixsaan waayo waa taswiye la simaayo laba shay oo mutamaasilayn ah oo siman ayaa la simaya laba shay oo mukhtalifayn ah oo kala duwanna waa la kala farinaya waa la kala farqinaya ta kale waa miisaankii yani miisaankana nusuusta waa ku sugan tahay oo wadaca almiisaan yani miisaanka ayuu allah dhigay qisdiga ayuu jecel yahay cadaaladda ayuu u soo dejiyey yani waxa weeye siduu kitaabka usoo dejiyey ayuu markaa miisaanka usoo rogay rogay wahaakada waxay u deliishadeen culammadu jamaahiirta ahi axaadiis bay u deliishadeen qiyaaska axaadiista waxaa ka mid a gabadha nebiga sala allahu aleyh wasallam weydiisay xajka waalidkeed aabbaheed ama hooyadeed ay ka xajinayso riwaayadka qaar waxaa ku soo arooray inuu aabbaheed ay weydiisay aabbaheed ma ka xajin kartaa inay nebiga weydiisay sala allahu alay wasalam riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo arooray inay tidhi hooyadii ma ka xajin karaa riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray ruuxa weydiiyey inuu ahaaba nin calaa kulli xaal waa dhici kartaa qisadu inay tacadudday oo marna nin weydiiyey nebiga sala allahu aleyh wasalam marna gabadhi weydiisay almuhim mawdicu shaahidka innaga waxaynu hadda u jeednaa ara'ayti low kana calى abiki daynun faqadaytihi akana yanfacuh qaalat nacam qaala fadaynu llahi axaqu an yuqضى fadaynu اllahi axaqu an yuqضى waa tanbiih cala alqiyaas ciladii baa la baraarujinaya qiyaas baana la tilmaamaya marka cillada qiyaaskani ku dhisan yahay waa daynnimo oo daynkii baa wuxuu yahay daynulkhaaliqi iyo daynulmakhluuqi daynulmakhluuqiba haddii la gudaayo uu anfacaayo daynulkhaaliqi in la gudana oo uu anfacaana waa cala sabiili awlaa macnuhu saas ayuu markaa tilmaamaya waxay kaloo xagga markaa sunnada ay ka deliishadeen xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam uu cumar ku yidhi ara'ayta low tamadmadta inta u weydiiyey ninka soomani ma dhunkan karaa xaaskiisa ayuu wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam ara'ayta low tamadmadta ka warran markaysagaa hadduu haddaad markaa luqluqata ka warran soonku miyuu kaa buraya maya saasuu macnuu dhacay marka tanna saasay kuugu bannaantaa macnuu dhacay marka waa tambiih cillada la baraarujinayo oo mid waliba muqadima liliftaar inuu yahay marka waa qiyaas baana la tilmaamaya daliilka saddexaad ee xagga sunnada laga daliishanayaa nin baa nebiga u yimid sala allahu aleyh wasalam ninkaasi waa nin cad ooridiisuna waa cadda ilmo madow baa u dhashay labadooduba waa cad yihiine ilmahan madowi xaggu ka yimi nebigu u sheegay qisadii markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi yani markaa geel ma leedahay markaasu yidhi haa midabadeedu waa maxay markaasu waa xumrun waa cas yihiin geelu markaasuu yidhi geela nirgaha ku dhasha mid awraqi ma ka mid yahay awraqu waa maxay waa mid madow bacd ah bimacnaa caddaan iyo madow isugu jira markaasuu haa markaasuu xagu ka yimi hadduu geelo cascasaa markaasuu falacallahu nazacahu cirqun waxaa laga yaabaa hiddo hore inuu jiitay hiddo hore inuu jiitaa laga yaabaa markaasuu falacalla bnaka nazacahu cirqun ilmahaagana waxaa laga yaabaa hiddo hore inuu jiitay waa maxay dee waxa weeye waa qiyaas yani in la tilmaamayo ciladiina waa la baraarujinaya waa tanbih cala alcilla almuhim yani saddexdaa daliilba xagga sunnaday ka deliishadeen adilo kaleo xagga sunnada ay waa jirtaa yani aasaarta saxaabada iyo ijmaacna waa deliishadeen cumar bnu khaaab warqaddii uu qoray abu muusa yani wuxuu yidhi waqisi lashbaah ashyaada isu eg eg yani kala qiyaaso bimacnaa ishaleeshii risaalada qadaaga ku saabsan ee cumar abu muuse u qorayna yani waa caanbaxday saxaabadii kalena marka waxba ma inkirin si shaa'icana marka way isticmaali jireen aqiisada ama qiyaasyada alimaamu almusani oo ardaygii shaafici ahi wuxuu yidhi alfuqahaau min casri rasuuli اllahi salى اllahu aleyh wasalam ilى ywmina hada istacmaluu lmaqaayiisa fi jamiici alaxkaami min amri diinihim waajmacuu cala ana nadiira alxaqi xaqu wanadiira albaطili baطilu falaa yajuuzu liaxadi inkaaru اlqiyaas liannahu tashbiihu اlumuuri wاtamhiilu calayha yani imaam almusani waxa uu odhanayaa fuqahadu wakhtigii rasuulka sala allahu aleyh wasalam laga soo bilaabo ilaa wakhtigeennan laga soo gaadho ardaygii shaafici buu ahaa shaaficina in badan laazimay laba boqol iyo afar iyo labaatankii hijiriyaduu dhintay raximahu llah marka wuxuu yidhi ilaa wakhtigii rasuulka laga soo bilaabo ilaa wakhtigeenna laga soo gaadho buu yidhi qiyaaska maqaayiista waa isticmaalayeen iyo qiyaasyada axkaamtoo dhan waa u isticmaalayeen yani waa bishuruutihaa baa loo jeeda waxayna ku ijmaaceen oo isku waafaqeen xaqa nadiirkiisu waxa u dhigmaa inuu xaq yahay shaygii xaqa shabbahaa waa xaq shay xaqa shayga shabbahaa wuxuu noqonayaa isaguna xaq shay baatila shayga shabahaana wuxuu noqonayaa mid baatila marka uma bannaano cidnaba qiyaaskii markaa in la inkira uma bannaano waayo waa umuurihii in laysku shabahayo noocaasay markaa noqonaysa marka saas yadaa weeye asaar badan oo saxaabada ka soo aroortay oo qiyaaska sheegaysaana waa jirta qolyaha haddaba qiyaaska diidaya waxay yidhaahdeen qiyaaskii waa xukmun bigayri ma anzla allah man lam yaxkum bima anzla allahu faulaaika hum lkaafiruun way u deliishadeen fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul qiyaas u celiya lama odhan wixii laga aamusaa waa cafwi wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum shaygan laga aamusay ee la haleeshinaayo shayga kale deliil ma leh ta kale hadduu xaq ahaan laha isla isma khilaafeen laysma khilaafeen dee waa kuwan iskhilaafeen qaarba meel ku dhufteen kitaab iyo sunne in loo celiyaano ashyaada layna amray wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah faxukmuhu ilى اlqiyaas lama odhan faxukmuhu ilى اlqiyaas lama odhan adiladan aad deliishateenna daliil idin maaha waayo adiladani waxay ku saabsan tahay yani in cidaan khaطa'ayni oo gafaynini inay masale masale ku shabbahday hadday sideeda u sheegi lahaydna waa xujo laakiin caalimkan yukhti yukhطi'u yusiib ee ijtihaadaya ee khata iyo sawaab mid walba ka suura gel yahay ee aqiraysaan inuu khata iyo sawaab mid walba ka suuragel yahay yani mid waxa weeye looga qiyaasan karo la odhan karo nebigu waa qiyaasta anna waa qiyaasanaya dee ma ya ashyaa badan oo noocaasay dariishadeen ahlucilmiga qaarkood raddiga ay arrinkaa radinayaan waa ku dheeraadeen alcalaama maxamed alamiin ashinqiiti laba baxsi oo mas'aladaa ku radinayo labaduba layaab bay leeyihin mid waxa weeye waa dersigii tafsiirka ee uu ka dhigi jiray masjidu nabowiga maalin buu irtijaalan mawduuca qiyaaska u galay waa darsi musajal ah oo duuban dabeedna shiikhu mawdicaas wuxuu ku radinayaa ibnu xasmin iyadoo gaar loo daabacay waa jirtaa oo mudakirada dabacaadkii hore aakhirkeeda lagu daabacay cunwaanna looga dhigay isbaatu alqiyaasi cala munkiri duruusta tafsiirka ee duuban qadarka laga hayo markii la daabacay alcadbu namiirka awalka suuratu alacraaf na waa lagu daabacay alcadbu namiir marka layaab weeye yani raddigaas waxaad la sii yaabaysaa marka shiikha laftiisa laga soo naqliyey inuu isaga laftiisu la yaabay yani maalintaas waxa uu sii daayey oo uu yidhi haddaan codka lay dhegaysiin lahayn isma idhaahdeen insaan baa irtijaalan waxa ku odhanaya ya yani qofka waxaa laga yaabaa istixdaarka inuu awqaadda kala duwan yahay awqaadda qaarkood baa dhici karta istixdaarka inuu burqado oo wax badan helhelo wakhtiyada qaarkoodna waxaa dhici karta inaanu saas ahay sheekha laftiisa hadalkaasaa laga soo naqliyey marka waxa uu tilmaamayaa mas'alada maalan ribaday aada ugu celceliyeen ay yidhaahdeen maxay isu khilaafeen sidan iyo sidan iyo sidan bay kala yidhahdeen wuxuu tilmaamaya ibnu xasmi oo waadigii yidhi waxa weeye aahiri baan ahay alam tara anii aahiri waananii calaa maa badaa xataa yaquuma daliilu miyaydaan ogeyn inaan daahiri ahay wixii muuqdana aan ku suganahay ilaa daliil marka daahirka khilaafsani u muuqdo haddii kale daahirkaasaan ku suganahay waa adigii sidaa yidhi aimmadan hadalkooda aad naqdinayso yagaa daahirka kaaga dhow oo qaarkood markay leeyihiin cillada marka waxa weeye ribada ee ku sugan afarta shay ku sugan yani dahabka iyo fidada marka laga reebo afarta kale cillada ku sugani markay bacdigood leeyihiin cilladu waa tucmiga waxay haystaan xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey aلطacaamu bالطacaami misla bimislin bal maadaa daahirka u dhow ila cilladu waa tucmi bay yidhaahdeenoo marka waxa weeye aطacaam bay ka qaateene maadaa daahirka uga dhow mise yaga kaaga dhow culamada qaar markay leeyihiin cilladu waa kaylka waxay cuskanayaan axaadiista صaxiixaynka ku soo aroortay wa kadalika almiisaan miisaanku saasoo kale u ahaaday waxay kaloo cuskanayaan xadiiska markaa ibnu xibbaan niyo soo wariyeen oo uu sheikhu odhanayo waa xasan wa kadalika kullu maa yukaalu wa wayuusanu saasoo kale waxa ahaaday wax kastoo la kaylo iyo wax kastoo la miisaamo daahirka maadaa u dhow mise igaa u dhow ya yacni mas'aladaa waa ku dheeraanaya wuxuu tilmaamayaa daahirka laftiisa in loogaba dhow yaho a'immadu uga dhow dahay aimada halkooda ku istihzaa'isaa iyagaa kaaga dhow ta kale wax kastoo laga aamusaa wada cafwi ma aha ee ashyaada laga aamusa waxay u qaybsamaan wax shayga markaa la sheegay mulxaq u ah oo la haleeshiiyo iyo shay cafwi ah yani labada nooc bay u qaybsamaan nooca markaa tanbiih biladna cala alaclaa markaysagaa la yidhaahdo oo shayga hooseeye la sheego shayga ka sarreeye lagugu baraarujinaayo dee maaha cafwi maaha waayo sheegista shayga ka hooseeye la sheego baa lagugu baraarujiyey shayga ka sarreeyaana xukunka inuu uga awlaysan yahy faman yacmal miqaala daratin khayran yarah waman yacmal misqaala daratin sharan yarah yani waxa weye misqaala daraa la sheega wixii ka waaweynaaye khayr ahaa ama shar ahaa inuu arkaayo waa cala sabiili awlaa mana aha cafwi falaa taqul lahuma uffin wixii uf ka sii weynaa inay mamnuuc yihiin wa cala sabiili awlaa mana aha cafwi cafwi ma ta kale ibnu xasmi wuxuu sheegay inuu qabo xataa daahiriyadii hore ee sida daawuud ibnu cali oo kale wuu ogolaa qiyaas awlowi tay culammada qaarkood sida shaafici oo kale ku cabireen ama qiyaas fii macna alasli yaanu kuma magacaabayn qiyaas laakiin wuu ogolaa ibnu xasmi waa diidey oo kaa laftiisa waa diidey waxay keensatay shaygii shayga la midka ahaa maadaama uu yidhi markaysa markaa xukum ahaan uu la mid yahay lafdiga mar haddaan lagu sheegin laga qaadan maayo ila qiyaaskii uu diidayay noqonaysaa waxay keensatay inuu meelo badan yacni markaa laba shay oo isku mid aan farqi u dhaxayn inuu waxa weeye markaa midna banneeyo midna uu yidhahdo waa la diiday laa yabuulanna axadukum fi lmaai araakidi wuxuu yidhi markaa ibnu xasmi waa haddii biyaha lala dul fadhiisto lagu sii daayo oo lagu talleejiyo laakiin muqorofada haddii lagu soo kaajo haba badnaadaan kaadidaas iyo hala biiriyo haddii la doono oo lagu shubo mamnuuc maahay waa cafwi xaggee cafwi ku tahay ya yani ta noocaasi caqlan wa sharcan mid markaa bannaanaan karta ma aha macnaha loo diidaya maxay tahay ma tacabud ba soo waxaa loo diidayaa tanajuskan iyo waxaan markaysaga waxbaa meesha ka imanaya soo ma dee tii maxay kaga duwan tahay wاladiina yarmuuna almuxsanaati ثuma lam yأtuu barbacati shuhadaءa fajliduuhum ثamaaniina jaldah raggii dhowrsoonaa haddii markaa zina lagu ganana waa la mid waa la mid laakiin maadaama waa la midda uu ka cararaayo ibnu xasm maxay ku keliftay inuu yidhaahdo maya waxa markaysaga markaa muxsanaadka la sheegayaa dumarkii maaha haye waa maxay waalfuruuja almuxsanaat waa farjiyada dhowrsoon marka farjiyada dhowrsoonna kuwii labaa iyo kuwii dhadigaa baa soo gelaya marka dalaalada lafdiga ii tusinaysa ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alhaafilaati almu'minaat marka farjiyada haafilaad ku sifaysan oo iimaanna ku sifaysan hiy amanat ya yani waxaa weeye waa midaan sax ahayn almuhim qadiyadda ku saabsan wax kastoo laga aamusaa cafwi inaynay ahayn waa ku dheeraanayaa ashaykh moxamed alamiin ashinqiiti aad iyo aad buu ugu dheeraanaya waxaanu markaa caddeeyey a'immadu asalka qiyaasku inuu sugan yahay oo sax yahay laakiin qiyaasku aanu wada sax ahayn adilana leeyihi culammaduna saa u deliishan jireen wax kastoo laga aamusaana wada cafwi ayna ahayn wakadalika markaysaga qisada daawuud iyo sulaymaan xukunkooda ku saabsan suuratu alambiya mawdicana waa kaga hadlaa oo aad buu ugu dheeraadaa marka asalka qiyaasku calaa kulli xaal waa jiraa adilana waa leeyahay aahaarta saxaabaduna waa ku soo aroortay ama arrinka ku saabsan fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul dee qiyaaskii diidi mayso waayo mas'alo mansuus ah oo kitaabkiiyo sunnada lagu nasgareeyey qiyaas kitaabkiiyo sunnada khilaafsan in lala yimaadaa dee cid bannaynaysaa ma jirto waa qiyaas baailah waa qiyaas marduud ah oo qiyaaskii minhu saxiixun wa minhu baailun mid saxiixa ka mid a mid faasid oo baaila ka mid a shuruuduu leeyahay ka saxiixay dee markaa mas'aladii mansuuska ahayd laa qiyaasa maca nasi baa meesha taalla qiyaas naska khilaafsan lama qiyaasan karo wuxuu noqonayaa qiyaaskii ibliis awalu man qaasa ibliis inama cubidat ashamsu walqamaru bilmaqaayiis aasaarta salafka ay leeyihiin saas noocaasay ku dhacaysaa qiyaaska faasidka ah ayay ku dhacaysa wamaa ruwii min damihi faqad cuni bihi aladii cala alfasaadi qad buni ra'yiga ceebayn badan oo ay markaa saxaabada qaarkood ceebaynayaan waa soo aroortay laakiin waxay yidhahdeen culammadu waxaa looga jeedaa waa ra'yiga faasidka ah ee nusuusta ka hor imanaya taasina waa marduud waa mid marduuda weeye ra'yiga faasidka ee naska ka hor imanaya laakiin mas'aladii haddaynay kitaabka iyo sunnada mansuus ku ahayn oo ku caddayn celinta kitaabka iyo sunnada loogu celinaya waxay noqonaysaa mas'alada ugu dhowaanshaha badan ee kitaab iyo sunne lagu sheegay in la haleeshiiyo oo layaatanaa ugu dhow taasaa la sheegay ashyaada la sheegay taasaa ugu dhow deetanna hala ilxaaqiyo dee miyay ka baxaysaa in kitaabkiiyo sunnadii loo celiyey ya markii mansuus la waayey mas'aladan caynteeda lagu nasgareeyey kitaabkiiyo sunnada ta ugu dhowaanshaha badan ee lagu nasgareeyey ayaa la haleeshiinayaa in markaa mid kale lala yimaado iyo ra'yi kalena waxaa ka fiican ka mansuuska kitaabkiiyo sunnada ku ah in la ilxaaqiyo la haleeshiyo taasna waxay noqonaysaa qiyaaskii bay noqonaysaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk